magacaygu waa cismaaciil xasan xuseen waxaan ku noolahay magaalada goday marka hore waxaan salaamayaa ilaahay ha xifdiya sheekeena weyn sheekh maxamuud maxamed shibli iyo daadiyaha barnaamijka su aashaydu waxa ay tahay waxaan doonayaa waalidkay oo geeriyooday inaan ka sooma sideen oga sooma